أو وزن فعلنا الذي مؤنث فعلاك سكرنا فخذ ما أنفث أو وزن فعلاء وأفعلاء كمثل حسناء وأنبياء باب باب عطف النسق هذا كان باب عطف النسق عطف النسق baabkiisii weeye tawaabicdii ayaan ku soo jirnay marka tawaabicda aaduu iskaga soo gaabiyey xariiri ka iska dul maraynaa meesha uu soo gaabiyey meesha xoogaa faahfaahiyana faahfaahinayna cadafka labuu uqaybsamaa cau cadfulbayaan iyo cadfunasq cadfunasq nasq macnaheedu waa tix nidaam waaxida wixii ku socdaa la ihahdaa nasq marka xuruuftan cadfu oo tobankaa kan shayga ka horeeyo macduuf caleyga iyo kan ka dambeeyo macduufka ahaa hal nidaam ku socda xagga icraabka markaasaa waxaa la yidhaahdaa cadfunasq maadaama xuruuftan tobankaa kan ka horeeyo macduufu calayhiga iyo kan ka dambeeyo macduufka hal nadan ku socdaan xagga raabka xagga icraabka xagga daabi ahaana cadfu nasq waxaa la yidhahdaa huwa taabic mutawasitu baynahu wa bayna matbuucihi axad اlxuruuf اlcasharati اlaatiya huwa taabic mutawasit waa taabic uu u dhaxeeyo baynahu wa bayna matbuucihi asaga iyo matbuuciisa axad اlxuruufi اlcashara xuruuftii tobanka aheed mid ka mida kaas ayaa la yidhaahdaa wa axrufu lcadfi carabka xarafyaalkiisa jamiican dhammaan xaalo ay tahay casharatun toban weeye xuruufta oo cadafka oo isku cadafta isim isim ku cadafta ficil ficil ku cadafta jumlo jumle ku cadafta ilaa intaba cadafku waa soo gela isima la cadfa isim kalaa lagu dul cadfaa ficilaa la cadfa ficil kalaa lagu dul cadfaa jumlaa la cadfa kalaa lagu cadfaa mararka gabalna ism iyo ficlan la ysku cadfaaba wa axrufu lcadfi carafka xarafyaalkiisa jamiican dhammaan xaalo ay yihiin ay mujtamicaatan xaal yihiin kuwa kulmay casharatun toban weeye tobankaasoo maxsuuratun la koobay oo tirsan toban tirsan oo la koobay weeye tobankaasoo machuuratun la soo raray canilcarabi carabta laga soo raray carabaa laga soo naqliyo nuucaas ayagoo u isticmaalaya carabta laga soo naqliyey tobankaasoo mushtahiratun caan baxday cinda culamaai haada alfanni culummadan fanniga naxwada agtooda toban la yaqaano ee caan baxday weeye nusqooyinka gabala waxaa ku qoran ma'huuratun musadara musadara meesha ay hadda noogu qoran tahay mushtahira nusqooyinka gobolay ku taallaa musadara marka waxa weeyaan tobankaasoo musadaratun la qoray fii kutubi nuxaati lagu qoray oo maktuuba ah hadalkaas maxamed almin waxaad moodaa uu yidhi inuu ku ridinaayo xariiri culummada gabal oo yidhaahdeen tobankaanu ma wada aan xuruufulcadafe waa sagaal xuruufulcadaf oo imaadu xarfucadaf maaha imaadu xarfu cadaf ma ahan qaar ay yidhaahdeen qaarkaasuu ridina u leeyahay tobankan waa kooban tahay carabna waa laga soo raray kutub naxwana waa ku taalla ah, ibnu cusfuur oo asagu ijmaacba kusoo naqliyo yidhi imaa inaysan xarfu cadaf ahayn waa ijmaac ah, laakiin ijmac maahan oo khilaaf waa iska jiraahe naxwana ijmaaciisuba ma badnee laakiin waa sida ay jumhuur nuxaad ay mareen waa inaysan imaadu xuruufta xurufulcadafka ka mid ahayn marka xuruuftan tobanka ah tobankan xaraf waxa weeyaan labay u qaybsamaan qismi ka mid ah wuxuu keenayaa macduufka iyo macduufu calayhigu inay wadaagaan ixraabka bis macnahana ma wadaagaan macnaha inay wadaagaan shardiga waxay wadaagayaan icraabka bis macduuf macduuf calayhigu qismi ka midana wuxuu keenayaa macduufka iyo macduuf calaygu macnaha iyo icraabka labadaba inay wadaagaan labadaas qaybood tobankan xaraf u qaybsan yihiin saddex xaraf oo ka mid ah icraabka bisay wadaagayaan macduufka macduuf calayhiga waa saddexdee waa bal iyo laa iyo laakin saddexdaas xaraf bal iyo laa iyo laakin macduufkii macduuf calayhigu waxay wadaagsanayaan icraabka bis icraabka bis xagga macnaha waxaa dhacdaa midna in macnaha loo sugo midna laga anfiyo ah. waxaa dhacdaa mid in macnaha loo sugo midna laga dhigo kalmaskuuti canhu sida waxaan la sheegin oo kale marka icraabka unbay wadaagayaan saddexdaas macduufki macduuf alayhim inta kaleo soo hartay oo toddobadaana macduufka iyo macduufu calaygu lafdigan icraabkaana waa wadaagayaan macnahana waa wadaagayaan oo macduuf calayga icraabkana haddii uu kor dhigan yahay macduufkuna waa kor dhignaana haddii macna loo sugayna macduufkana waa loo sugaa haddii laga anfiyena macduufkana waa laga anfina marka waxa weeyaan icraabkana waa wadaagayan waa isku raacayaan macnihii macduufu calayhiga loo sugana macduufkana waa loo sugaa macnihii laga anfiye macduuf calaygana macduufkana waa laga anfina marka waxa weeyaan icraabka iyo macnaha labadaba isku raaceen toddobada kale todobada kale way wadaajinayaan todobadii tobankii xarafuu tiriyey alwaaw w alwaawu wowdii weeye waxaan waa axrufu lcadfi jamiican casharatun weeye alwaaw wey ka bedelo alwaaw wowdii weeye wowda asal ayadaa u ah xuruufulcadafka sidaasaa loogu hormariyey ayadu waxay faa'iidaydaa oo kali ah limuطlaqi jamci macduufka iyo macduufu calayhiga xukunkaas inay ku kulansan yihiin bis intaasay faaidaydaan intaasay faa'idaydaan ma faa'iidaydo tartiib ma faa'iidaydo tacqiid ma faa'iidaydo qabliya ma faa'iidaydo bacdiya ma faa'iidaydo maciya waxba ma faaidaydo waxaaso keliya waxay faa'iidayneen macduufka iyo macduuf calayga xukunkaas inay ku wada sugan yihiin bis saas darteeda waxay cadfi kartaa musaaxibka way cadaftaa waxa weeye miaal camar iyo zayd isku mara yimaadeen waa wada socdeen musaaxibullaah camar zayd waa la socday markuu yimid waxaa leedahay jaaa zaydunaa yimid wa camruna waa yimid keliya waxaad ka faa'iidee camar iyo zayd waxay ku kulansan yihiin majiica imaatinkaasay ku wada sugan yihiin bis musaaxiba waa wada socdeen waxay cadabtaa saabiqa saabiqiiyay ku cadfeen masbuuqi ah. oo waxa wey waxaa yimid markii horeeto camaraa yimid marka cabaar la joogaa zayd yimid waxaad leedahay jaaa zaydunaa yimid wa camruna waa yimid ir camra dambeeye camru marka waa saabiq saabiqiiyay cafe marka oo macduuf noqona macduuf calayhina yaa ah masbuuqii laga soo hormaray saasay cafe jaaa zaydunaa yimid wa camruna waa yimid yaana soo horeeyey oo saabiq ah camar ah camar oo saabiqahaa dambeeya waxay cafi kartaa laaxiq laaxiq waa maxay marka hore zaydaa soo hormaray kadibuu soo haleelay camr waa waa lagu cadfaa sidaa la isugu cadfaa zaydunaa yimid wa camruna waa yimid hadda camaraa dambeeyey imaatinka marka ma kala laha wowdu iyadu waxa weeyaan lagama faa'iidaysto labadood inay wada socdeen macduuf macduuf calayku inay xukunka ku wada sugan yihiin lagama faa'idaysto isku mar isku mar inay xukun ku sifoobeen lagama faa'idaysto inuu macduufku waxa weeyaan dambeeyey macduuf calaygu horreeyo tartiibana lagama faa'idaysto inuu macduuf calaygu horeeyu saabiq yahay macduuf calayhiguna laaxiq yahayna lagama faa'idaysto oo u simay saabiqay cadfi kartaa musaaxibay cadfi kartaa laaxiqna waa cadfi kartaa saddexdooda waa iskugu mid xukunkaas kaliya maxay faa'iideyneen xukunka inay kusu wada sugan yihiin macduufki macduuf calaygu intaas misay faaideen labadoodu waa wada yimaadeen khalaas alwaawowdii weeye wlfaau fadi weeye fadu ayadu tartiib iyo tacqiibay tusee tartiibku waxay tahay xukunka marka hore ku sifoobaya macduufu calayhiga kadibuu macduufku ku sifoobaya marka waxay faa'iidaynaydaa oo loola jeedaa tartiibka tartiibka macnawi iyo dikri labadaba waa noqdaa marka tartiibka badanaaba aaday naxwaladu sharxaan waa midka oo ah macnawiga waxaana loola jeedaa kownu maa bacda alfaa'i waaqican maa qablaha waxa weya kownu maa bacda alfaa-id waxa fa'da ka dambeeya waa inuu noqdo waaqican bacda maa qablaha waxa ka horreeyey kadib waa inuu dhacay waxa ka horreeyey waxaad leedahay waxa weeyaan zayda marka hore yimid isla markii uu yimid oo asalaamu alaykum bal warra ma timid dalaq camara soo gala camar waa ka dambeeyey soo maahan khalaas waxaad leedahay jaaa zaydunaa yimid fa camrun camarna waa yimid mar haddii saas la yidhaha waxaa la fahmaa zaydaa soo horreeyoo saabiq ah camarna waa laakhiq muddana uma dhexey intaasa la fahma isla markiiba intaasaa la fahma mararka gaballa wuxuu noqdaa dikri oo xagga sheegitaanka lagu kala hormarina oo waxaa la leeyahay wanaadaa nuuxu rabbahu nuux rabbigiis u qayla dhaansaday faqaala wooyi marka dikriga xagga sheegiddaa lakala saara agga sheegidda ah, waxa nidihii oo mujmala aa ah, la hormariyey markaasaa tafsiilkii laga dabamariy agga dikriga markaan wey tartiib marka tartiibay faaide tartiibkuna waa saas waa kownu maa bacda alfaai waaqian maa bada waaqican bacda maa qablahaa saasaa loola jeedaa kownu maa bacda alfaai waaqican bacda maa qablahaa fi lwujuudi saasaa loola jeedaa tartiibka tacqiibkana waxaa loola jeeda inaan muddo udhaxayn muddo oo zamanka ficilku ku soo xasilaya ka badan waa inaysan u dhacayn saasaa loola jeeda tacqiibku waa wuquuculmacduufi caqiba almacduuf alayhi bilaa muhla waa inuu macduufku xukunka ku sifoobo macduufu calayhiga gadaalkiisa ayadoon la sugin shay walbaana xagga tacqiibku kullu shayin bixasabihi ala idhaha kullu shayin bixasabihi bifatxi siin bixasabihi bixasabiha isku dhi kullu shayin bixasabihi shay kasta qadarkiisuu noqonaa oo miaal haddii waxa weeyaan nin gabar guursaday oo habeenkii koowaadoo loo guri geeyaba ilma ay qaaday oo waxa weeyaan markay sagaal bilood joogtana ay umushay waxaa la leeyahay tazawaja zaydun zayd waa guursaday fa wulida lah markiiba waa loo dhalay waana tartiib iyo tacqiib tazawaja zaydun zayd waa guursaday fa wulida lah isla markii waa loo dhalay wax kale laga fahmaa waxaa laga fahmaa waxa weeyaan guurka iyo dhalmada inaysan u dhaxayn qadarkii ficilkaasu ku imaan karin wax ka badan oo ah waxa weeyaan muddat اlxamli maca laxdati اlwadci wa muqadimati khalaas saasaa laga fahmaya sidaasaa laga fahma marka kulu shayin bixasabi tacqiibka lagu sheegaya waa kulu shay bixasabi shay walba qadarkiisa ficilkan intuu ku dhici karay waa inuusan ka badan qaadan mar hadduusan ka badan qaadan waa taqiib aa waa tacqiib aa haddii marka zayd soo galo fiili zayd hadduu soo galo assalaamu alaykum bal warra war bal fariisiya oo camar dalaq soo yidhaahdo waa tacqiib baa laleeyahy laakiin fiili zaydaa soo galay waa la fariisiyo waa loo sheekeeyey maruu koobshaa ku dhuftay kadibu camal yimid tacqiib maana laleeya marka waa taraaqi waa dib dhac la dhihimaa tartiib fiili hal saacana udhaxeeyey waxa weyan guurkii iyo waxa weyan dhalmadii ay sagaal bilood iyo ilbirqsi udhexeeyeen waxaa la yidhi waa tacqiib macnaha shay walbaaba intii labada ficil u dhexay karta waa inuusan ka badsan markuu ka badsaduu tanaaqi noqonaa hadduu intii labada ficil u dhexay karta keliya ku dhacana waxaa laleeyahay waa tacqiib marka kullu shayin bixasabihi xagga tacqiibka shay walba qadarkiisa loo fiirina alwawowdi weeye walfaau fadi weeye wa uma uma weeye umadu waxay faa'iidaydaa tartiib iyo taraakhi tartiibku waxa wa wuquucu ficli bacda ficli waa ficilkan u dhaco ficilkan kadib saasaa tartiibku taas waa tartiib taraakigana waxa weeye kownu zamani aladi bayna alficlayni zaa'idan calaa maa laabudda minhu waxa weeyaan labada ficil inay u dhex marto qadar intii labada ficil ku dhacayday ka badan labada ficil intay ku dhacayday qadar ka badan hadday u dhaxayda waa la waa taraaqi marka taraaxigu waxa weeye kownu zamani alladii bayna alficlayni zaa'idan calaa maa laabudda minhu baynahuma labada ficil inay u dhex marto waxa weeye zaman ka dheeraad ah intii lagama maarmaanka ahaa jaaa zaydunaa yimid hadduu yimid oo salka dhigay hadduu xoogaa musacba allah ka dhigay soo daaho camar uma camruna yimid aa laleeya waa dib uma markays kadibaa camru camar yimid maxaa yeelay labada imaadka intay ku xasili kartid muddo ka dheeraad uu qaato marba muddo ka dheeraad hadday meesha soo gashay taraakhi aa laleeyahy taraakhi aa laleeyahy taraakhi aa laleeyahy waxa weeyaan qofaa safray wuxuu u safray meel lagu maqnaado saddex maalmood saddex maalmood saddexdii inta maqnaaduu yimi waxaa la leeyahay saafara fulaanu faxabara uma lama gelinayo saafara fulaanu hebel waa safray saxadaa waana yimi maxaa yeelay intii u dhaxay kartay labada ficil ayuu ku dhammaystay laakiin saddex malmada lagu maqnaa jira afar lagu maqnaada khalaas haraaqiy a laga dhiga marka waxaa la leeyahay saafara fulaanu uma xadara maxaa yeelay labada ficil waa safarka iyo xuduurka zamankuu ku dhici karay zaman ka badan u qaatay maadaama uu qaato waa dibdhaca laleey dibdhaca ku jira soo maaha taraakiya la isticmaala marka taraaki ayaa loo isticmaalaa alwawowdi wey wlfaawfaadi weeye wa uma weye lilmahali sugid xaalay u sugnaatay waa muhladii oo taraakiga aheed walaa laa weye laa ayaa ka mid a ah xuruuf alcadafka laada waa ayada xarfun mawduucun lidalaalati calaa nafyi اxukmi can taaliiha waxaaba loo dejiyo loogu talagalay xukunka inay ka anfido macduufu alayhi xukunka inay ka anfido xukunka loo sugay macduufka macduuf alayhiga ah, afwan waxaan rabaa xukunka inay ka anfido macduufka xukunka macduuf alayhiga loo sugay waa inay macduufka ka anfidaan saasaabaa loo dejiya iyada dhanba mhm. marka waa waa xarfun waxa weya mawduucatu lidalaalati calaa nafyi اxukmi can taaliiha taaliiha waxaa loola jeedaa macduufka macduufu calayhiga xukunka loo sugay waa inay macduufka ka anfidaan macduufka waa inay ka anfidaan waxay leedahay jaaa zayduna ir haddee zayd maxaa loo sugay maji soo ahaan laa camrun camar ma imaan marka taaliga ay oo ah macduufka waa inay ka anfidaa xukunkii loo sugay macduuf aleyga ka horeeya sidaasaaba loogu talagalay afar shardiya leedahay marka wax lagu cadfayo ifraadu macduufihaa horta macduufkeedu waa inuu mufrad yahay macnaha juml ma cadfi karto wey de mufradka maanta muqaabil jumla u ah jumla muqaabil u ah jumlo ma cadfi karto mufraday cadaftaa o wa an tusbaqa biiijaabin aw amrin waxa ka horeeyana waa inuu noqdo hadal muujab ah macnaha manfi waa inuusan ka horreey ama amar waa inuu noqdo isagoo muujab ka horreya maxaa ka mid ah jaaanii zaydun zayda ii yimid waad sugay soo maaha zayd imaatinkiisa jaaanii zaydun zayda ii yimid la camrun camar iima imaan iir marka maxay ka anfiday taaliga ka dambeeyo macduufka maxay ka anfiday xukunkii loo sugay macduuf calayhi oo maji ah ayay ka anfineen amase waa inuu amar ka horeeyo sida idrib zaydan zayd garaac zayd maxaa lagu sugay oo lagu amray darbi laa camra camr ha isku garaac camar ha isku garaac xukunkii loo sugay macduuf calayhi ay macduufka ka anfidayo marka waa shardi o inuu macduufkeedu mufrad noqdo shardiga labaadna muxuu noqday in lagala hormaro iijaab ama amar maxaa la diidaa nafyi in lagala hormaro lama ogolo hadal nafyi in laga horreeyo shardiga saddexaad wuxuu yahay shardiga saddexaad wuxuu yahay wa anlaa tajtamica maca caadifin aakhara waa inaan xarfu cadaf kale iyada gelin xarfu cadaf kale waa inuusan la saaxiibin ma dhihi kartid jaaanii zaydunaa ii yimid ow laa camrun ama camar iima imaan hadal oo la fahmi karaba noqon ma jaaanii zaydunaa ii yimid ow amase laa camrun camar iima imaan hadal macnabala noqon ma soo ma jeedo marka lama ogola xarf cadaf kale inuu galo shardiga afraad wa anlaa yasduqa axadu mutacaadifeyhaa cala alaakari macduufkeeda iyo macduufu calayhigeeda waa inaan midkood midka kale ku rumoobin uusan noqonayn oysan isku mid noqon karin lama ogola inaad tidhaahdo jaanii rajulu ninaa ii yimi laa zaydun zayd iima imaan ma la ogola sababtoo ah rajulku zayd waa ku rumoobi kara ilaa zayd lafkiisu waa rajula mogta imraa maahane marka rajul maadaama zaydkiiba noqon karo waxaa lagu leeyahay macduuf macduuf alayga mar hadday isku mid noqon karaan ma isku cadfi karto idan marka maxay faa'iidaydaa waxa weeyaan mawduucatun lidalaala calaa nafyi اxukm can taaliiha marka macduufka iyo macduuf calayga maxay wadaagayaan maxay wadaajinayan laadu icraabka bis jaaanii zayduna ii yimid laa camrun iima imaan maxay wadaageen zayd iyo camar icraabkii wadaageen jaaanii zaydun laa camrun maa raayt waxaad leedahay ra'aytu zaydan laa camran marartu bizaydin laa camrin icraabka bisay wadaagayaan mar kastana xukunku waa isku khilaafaya iraabka mhm. bisay wadaajineen ay wadaajineen waa xataa xataa weeye xataa waxa weeyaan ayadu tartiib ma faa'iideedo wowday kala mid tahay waxaana weeyaan waxaana loo dejiyey wahiya mawduucatun lidalaalati cala tasriiji walgaaya in yar in yar aa loo dejiye inay tusto shay in yar in yar u dhammaanaya maata naasu dadki waa dhinteen xata alambiyaa maca nabiyaalkii dhintay tasriij tadriij waxaa la hahdaa inqidaau shayin shayan fa shay shaygoo shay shay u dhamaada tartiib u dhammaada inqidaau shay shay-an fa shay-an kaasaa la yidhaahdaa waxayna cadaftaha la yidhaha weligeed bacdiay kulli ku cadaftaa afar shardi ay leedahay marka xataa wax lagu cadfayo afar shardiay leedahay sida laadii oo kaleba waxa weeye ay shuruud u laheed tanuna shuruuday u leedaho layskagama cadfeen shuruuday leedaha shuruuddeeduna waa shuruuddi laada la egto waa afar afar laakiin isku shardi maahan eday afarta shardi shardiga koobaad waxa weeye an yakuuna almacduufu biha bacdan min almacduuf alayh macduufkeedu waa inuu noqdaa bacdi macduuf aleyga ka mid a ama kalbacdi waa inuu bacdi xaqiiqa yahay amase bacdiga wax lamidka ah. sida misaal waxaa leedahay akeltu samakata malaygiyaan cunay xataa ra'sa maca almadaxi waan laqay soo ma jeedid marka ra'sa waa maxay waa bacdu sanad soo maaha amase bacdi wax lamid ah waxaad leedahay acjabani aljaariyatu gabadhaaba cajabgeliday xataa xadiia macal warkeeduaba ajabgeliida iiri marka xadiidku bacdi gabadhi ka mida maahan oo xaqiiqaho cad ka mida maaha laakiin waa milu bacd ale xadiidku wax ka soocan maaha waa if waa un macaanideeda wax ka mida marka wax ka soocan maaha waa shardi shardiga labaad wa an yakuuna gaayatan fi sharafi ow cadami waxa weeyaan waxaa la rabaa macduufku inuu noqdo gaayada sharaftu ku dhamaanaydo amase cadam sharaf sharaf la-aantu meeshay ku dhamaanaydo waa inuu noqdo maata naasu dadkiiyaa dhinteen xataa alambiya waa dhinteen alambiya marka hadda waa bacdu naasi sooma waa bacdu naas haddana waa gaayatun fii sharaf dadka sharaftooda meeshay ku dhammaato wey banu aadan meel ka sarrayda ma gaaro nabinimada waa meesha ugu sarrayday waqadima alxujaaju xujaydii waa yimaadeen xata almushaata xataa qoladii lugle yidhahd oon tabarta darreed wax soo gasho haddana aa meesha sharaf la-aanta sharafta moogta agga faraska midka saar midka lugaynaa waxaa sharaf badan midka faraska saara kaasaa sharaf badan agga sharafta lagama hadlaya agga fadli iyo cibaado lagama hadla ee agga wax qiimaynta dadku ay qiimaynaan laga hadla qadima alxujaaju xata almushaa shardiga koobaad waa shardigaas waxa weeya shardiga labaadna wuxuu ahaa wa an yakuuna kaayatan fii sharf laba shardigaan marayna shardiga koobaad wuxuu ahaa an yakuuna almaxduufu bihaa bacda min almacduuf calayhi aw ka bacd shardiga labaadna muxuu ahaa wa an yakuuna gaayatan fii sharaf aw cadamin shardiga saddexaad wey shardiga saddexaad waxa weeye wa an yakuuna daahiran laa mudmara macduufkeedu waa inuu isim daahir noqdo ma noqon karo damiir damiir ma noqon karo ma banaano damiiro ma dhigi karti qaama naasu dadki waa istaageen xataa ana maalanaaba istaagayba maba cadaftaa lagu leeyahy damiir shardiga afraad wa an yakuuna mufradan laa jumlatan waa inuu mufrad noqdaa jumlo ma noqdo mufrad waa inuu noqdaa macduufeed iyadu jumlo ma cadafto ma cadafto afartaa shardiya leedahay mararaysa marka xarf cadafmayna lakin iska jirta maray xarfu ibtidaa'i oo jumlada ka dambayda hadal bilow ah ayba gelaba saas darteeda marba haddii jumla ka dambaydo waxa weya haba ku shakinba markaasoo kale xarf cadaf maaha marna xarfuljara bay iska noqotaa xataa madlac ilfajir oo kale idan marka saddex xaalay leedahay xataad mar waa xarfu cadaf mar waa xarfu ibtidaa marna waa xarfuljar wa uma waxaa tidhahdaa waxataa uma awde uma horaan usoo marnay hadeer umadan waa bimacnaa waawe iyada xarf cadaf hadeer waxbay noo cadfayda iyadoo hadda loo sheegna horaa loo soo tiri tii oo ahayd xarf cadaf waayahay uma ow wa ow weeye waxaa ka mid a xurufulcadafkii ow ah ka mid a ah owdu waxay dhacdaa bacd dalab ama bacd alkhabar labadaasay dhaceen inuu waxa weeyaan dalab ka horeeyo iyo in kabar ka horeeya labadaas kama dhexeeyaan hadday dhacdo bacda dalab laba macnay mid faa'iidaydaa hadday dhacdo owdu bacda dalab laba macnay mid faa'iidaydaa takyiir ama ibaaxo labadaasay faa'idadaa mid ka mid haddii dalab ka horeeyo ama takyiiray faa'idayn ama ibaaxo taqyiir waa maxay waxa weeyaan macduufka iyo macduuf calayga labada aad kala dooranay iskuma darse kartid wey ah, iskuma darse kartid ee waa kala dooranay wey ibaaxana waa maxay labadood haddaa rabto isku darsan kartaa wey ah, macduufka macduuf calayga labadaba isku darsan kartaa labadaasayna faaideen marba haddii dalab ka horeeyo waxaad leedahay ayadoo taqyiir bis ah tazawaj guurso zaynaba gabadha zaynaba laydha guurso ow ukhtaa ama walaasheed guurso hadda maxaa ka horeeya owdaan daabaa ka horeeya tazawaj waa dalab waa ficil amar soo maaha marka miyaad isku darsa kartaa zaynaba iyo gabadha la dhalaqay ah, wa an tajmacuu bayna alkhtayn ilaahay waa reebo waa idinka xarimay laba walaala ah inaad jamcidaan hal mara idan marka waa takiir kala doorow mid un dooro ku soo taas waa mid ama waxay faaiday kartaa takyiir maahane ibaaxa ibaaxa waa maxay labada isku darsan kartaa tacalam baraa lagu yidhi fiqhan fiqiga baro ow naxwan ama naxwada baro halalahaan mid u baraan labadaba isku darsa haddaan rabe kana subaxyan ada kana galabtii ibaaxa sama jeed dalabaana ka horreya tacalam oo dalabaa ka horeyda fiqhan baro ow naxwan baro waxaa leedaa labadaba bara waa ibaaxa labadaba kuu banaanta ila wax kaa kuu diidaya male taas waa marka ay dhacdo bacda dalab dee dalab haddii lagu yidhi amarkiyaa soo gelaya nahyigiyaa soo gelaya tamanigaa soo gelaya cardigiyaa soo gelaya taxdiidkiyaa soo gelaya kulliga soo gelaya hadday dhacdo awdu bacda alkhabar afar macnay mid faa'iideydaa shaki iyo tashkiik iyo taqsiim iyo idraab afartaasay faa'iideydaa mid ka mid ah, awdu bacda khabar hadday dhacdo afar macnay mid faa'iideydaa inay faa'iideydo shaki shaki adaaba shakisan fiiri mutakalimka lafkiisaba shakisanba maxaad leedahay jaaa zaydun zaydaa yimid ow camrun camaraa yimid asaga hadlaayo mutakalimkaa shakisan markaas labadoodi wuu hubar mid inuu yii laakiin wuu kala garalay waa isku ekaayeen labadoodi isku labisna waa siteen markaasuu leey labadii mid waa yimid laakiin aniga ma garanayo midku yii markaas waa maxay shaki wey shaki walkuu ka imaanaa mutakalimkaa shakisan o awi tashkiik shakigelin lisaamici la shakigelina marna waxay faa'iidaynayeen mutakalimku asagu ma shakisana laakiin saamica maqla ayuu shaki gelina tashkiiga waa midda la yidhaha ibhaamka ah, ibhaamka midda la yidhaha weeye waxaad leedahay wa inaa annaga ow iyaakum ama idinka gaalo alla calaa hudan hanuun korkiisa ku sugan ow fii daalin ama baadi ku sugan baadidaas mubin cad annaga iyo idinka kollayba qolaa baadi ku sugan qolana hanuuna ku sugan saas marka nabiga laleeyahay dheh Ah, nabiga markaa saas dheh laleeyahay nabiga waa u cadday hanuunka inuu asaga ku sugan yahay gaaladuna ay dalaal ku sugan yihiin laakiin ba in la shaki geliyaa la rabaa oo dareen la geliyo ah, war labadeenna qofbaa baariyaysane wax iska baara bal intaas xataa mota qofka haddii shakiba galo oo is yidhah war amad adiga ta midka baadiyaysano kadib waxaa ku xiga inuu wax baaro soomaa ah, meeshii fogood waa kasoo dhowaana marka waxaa rabaa bal in nuucan ma in la shaki geliyo bal in shaki ku dhasho wa inaa annaga ow iyaakum ama idinka gaalo alla calaa hudan hanuun korkiis ku sugan aw fii dalaal mubiin marka waa kala cadbax laakiin tanoo kale waa la hahdaa tashkiik ama ibhaam xoogaa loo sarbeeba macnaha saddexaad oo owdu faa'idada waa taqsiim alkelimatu kelimadu ismun waa ism aw ficlun ama waa ficil aw xarfun ama waa xarf waa taqsiim weeye saddexdaas qaybood uqaybsantaa wey taqsiim weeye ama tanwiic macnaha afraadna waa itraaq oy faa'iidada bacda qabarka arsalnaahu nabi yuunus waa dirnu ilaah yidhi ilaa miati alfin boqol kun aan u dirnay ow yaziiduuna bal iska badaayo boqol kun inay ahaayeen yaziiduuna waaba ka siyaadayaanba dadkaan u dirnay ihaab bimacnaa bal bimacnaa bal ama bimacnaa wowtan waa noqon kartaa waarsalnaahu nabi yuunus waa dirnay ilaa miati alfin boqol kunaan u dirnay ow yaziiduuna wa yaziiduuna wayna ka siyaadayeen boqolka ila boqolka waa dhalayaane mogta Ah, iyaga isdhalaya wayba ka siyaadaya ah, marka in laga dhigo bimanaa wawaana si cadaan badan labada macno macaani badan lagu fasir labada macno ugu cada yihahdeen mufasiriintu waa in bimacnaa wow laga dhigo iyo in bimacnaa bal oo itraabiya laga dhigo ilaa awdaan ma noqon karto shaki ilaahay ma shakisna subxaana watacaala mana shakiyo waa u cadday cidda u diray intay ahaayeen ah, marka bimacnaa wow iyo bimacnaa bal iyo traabiya labada mid laga dhigaa awna markaa bacda baladna laba macnayd mid faa'iidaydaa bacda alkhabarna afar macnayd mid faa'iidaydaa waana ka gudubnay owdi wa am am wey am am labay u qaybsantaa muttasila iyo munqadica labadaasay u qaybsantaa am labay u qaybsantaa muttasila iyo munqadica mutasilada midda la yidhaahdo mutasilada midda la yidhaahdo waa midda dhacda bada hmsatin bacda hamsatin marka hamsadaasaa laba mid noqonayda hamso iyo am labadoodaas ayaa la isticmaala hamsaa hormarayda bacda hamsatini dhacayda waxa lagu dalbayaana waxay tacyiin marka midaasoo kaleeta mutasila la yidhahdaa waxa weeyaan adoo og labada qof oo meesh laba qof inay meesha joogaan laakiin labadooda aysan labadii qof laba qofaa maqneed midaa jooga waad ogta laakiin midka uu yahay kuuma cayina markaasoo kalead waxaad dalbaydaa in lagu cayino markaasaa leedaha acindaka zaydun am camrun acindaka zaydun am camrun agtaada ma zaydaa jooga mase camaraa jooga marka waa kuu cadda labadooda in agtiisa joogo waxaad u baahan tahay midkuu yahay in cayino waxaad dalbaydaa dalabu tacyiina laydhaha ay faa'ideeda dalabu tacyiin amtaas weligeedna waxaa lagu yaqaanaa dalabu tacyiinta midda lagu dalbayaa laba mufrad ay dhex dhacda laba mufrad bis a cindaka zaydun am camrun marka zaydun iyo camrun ay udhaxaydaa labadaas mufrad ay dhex dhacdaan midda oo lagu dalbayo tacyiinka saas darteeda laa jawaab uma noqotaa la yidhi nacamna jawaab uma noqoto haddaad haddaan ku idhahdo ma zayda agtaada jooga mase camar kaasaad tidha ha haas maba qabata lagu ley meeshaas mayna ma qabato labada minijaba ma noqon karto dil u ihahda war masaaida kula jooga mase camar kaasaa tiri may may maba soo geli karta meeshaas manaasib bo ma mid waa kula joogaay midka waa inaad tidhahdaa fulanun bis a jawaab noqon kartaa l wax kale jawaab ma noqon karta maxaa wa lagaa dalba waa inaad wax cayinto midaas waxaa la idhahdaa muttaila muttaila aa la yidhahdaa amase hamsatu taswiye ka daba martaa hamse la yidhaha hamsatu taswiya hamsatu taswiya ama waxay ka daba martaa la yidhi maa atrii walaa ubaaliyi walayta shicrii waa isku mid maa atrii maa ubaaliyi walayta shicrii hamsatu taswiya waxaas o anta ka dambayda waxaa la idhahdaa muttaila ah, muttaila aa la idhahdaa misaal waxaa leedahay sawaaun isku mid weeye calayhim gaalada korkooda aandartahum u digtaye am lam tundirhum uma digine uma digina hadda markaas waa aawe labadii mufrad waxa weeyaan waxa ka dameeya masdera laga dhalaalina jumlo masder laga dhalaalina wey oo wuxuu noqonaa indaaruka wacadamuhu sawa indaaruka wacadamuhu sawa udigiddaada iyo udigid la-aantaadu waa isku mid Ah. marka markaasoo kale bacda hamsati taswiir ay dhacaydo waxa ka dambeeya jumlo weeye laakiin masdera laga dhalaalina waxa ka dambeeya mufrad caadiya maaha waa jumlo laakiin masdera laga dhalaalina masdera laga dhalaalina marka waxaa la idhahdaa markaasoo kale mutasila mutasila waxaa loo leeyahay waxa ka horeeya kama maarma waxa ka dambeeya waxa ka dambeeya kama maarma waxa ka horeeya waa isku xiray marka amtaas mutasila la yidhaahdaa ilaa waxa ka horeeya waxa ka dambeeya ka kala maarmina maxaana lagu kala yaqaanala marna laba mubtaday u dhaxaydaa marna waxay gelaydaa jumlo oo masder laga dhalaalina ah, jumlo masder laga dhalaalaya ka dambayda amta kalena munqadica la dhaha iyadu laba jumlo caadiya oon masder laga dhalaalanayna dhex gasha laba jumlo oo aan masder laga dhalaanayn markaas waa bimacnaa bal ay noqotaa qul hal yastawi lacma ma waxaasi man indhoole iyo walbasiiro am hal tastawi dulumaat wa nuur firi labada jumlo mid mid ku xidhaan ma jirto munqaica la maa w macnaha ka horeeya waxa ka dambeeya wuu ka maarma kan ka dambeeyana wax ka horreya waa ka maarma laba jumlo mid walbaaba mustaqilato macno gaara leedahay wey fiiri qul waxaa ti hal yastawi miyuu siman yahay alacmaa qof indhoola iyo walbasir mid wax arkaya iyo walbasiir mid wax arkaya khalaas waa jumlo macnaheedu caja waxa ka dambeeya kuma xirna oo qasa uma baahna macnaha macnaheedu in la fahmo am hal tastawi miyay siman yihiin adulmaatu mugdiyaal iyo wanuur tanuna macnaha ka horreya kuma xirna Ah, uma baahna caadiya loo fahma taasoo kaleeto midda dhacdana waxaa la yidhaahdaa munqatica ilaa waxa ka horeeya waxa ka dambeeyaan isku xirnayn xagga macnahaan oo aan u baahnayn marka amtun waa labadaas midaas labada jumle dhexdaana munqatica la yidhaahdaa middaan hamsada kadib dhacdana waxaa la yidhaahdaa mutasila laakiin hamsadaa kala duwano hamsada marna waxaa lagu dalaba dalabu tacyiina loogu talagalay marna hamsatu taswiya la yidhaahdaa oo laba hamsoo kala duwan weeye midda bacda hamsati taswiya dhacayda oo midda gasho jumlo masar laga dhalaala waa midda gelayda waa midda gelayda waa bal bal weeye bal ayada waxa weeyaan waxaa loo dejiyey cala alidraaq inay tusto iyo icraab idraaq iyo icraaq waa isku mid jeesi waxaa ka horreeya in laga jeesto aan loogu talagala iyada dhanba waxaa ka horreeya in laga jeesto oo uu noqdo sidii wax laga aamusay oo kale saddex shardiyayna leeda marka wax lagu cadfayo shardi la-aan wax ma cadafto iyadu shardiga koobaad waa ifraadu macduufiha mufrad ay cadaftaa ee jumlo ma cadfi karto jumlo ma cadfi kartee mufrad ay cadaftaa mufrad ay cadaftaa hadday jumlo gasho markaasoo kore xarf ibtidaa leena maba ahanba xarf cadafba markaas waxa weeyaan xarf cadaf maahane waa xarfu ibtidaa idraab ibdaaliheega faa'ideeda markaas idraab jeesasho oo ibdaali ibdaali waa maxay macnihii ka horreeyaa la burina haddaad maqasho idraab waa jeesi waa icraaq ibdaalina waa burin macnihii ka horreeyaa la burina misaal fiiri naxw qawlihi tacaala wa qaaluu waxay yidhaahdeen gaalo ittakhada araxmaanu allihii naxariista ballaarnaa wuxuu yeeshay waladan caruur subxaana ilaahay baa nastaha oo inuu welad yeeshaan ka nastaha bal welad ma yeelan inuu alla yeeshay iska daayo ka jeeso wax jira maahane ah, waa iraab waa laga jeesaa waana la burina marka waxaa leedahay iraab oo ibdaal yaha laleeyahy waana laga jeesaa waana la burina wixii ka horreeyey waxaa leedaha bal inuu welad yeeshay horta ka jeeso wax ka jirana ma leh waana la burina waana laga jeesana cibaadun hum malaaigtu cibaadun addoommo wey addoommadaas mukramun ilahay agtiisa lagu karaamay oo karaama ilahay agtiis ka bal hum cibaadun o ama waxay faa'iidaydaan markay jumla ka dambaydo liliraabi intiqaaliy iraab oo intiqaaliya iraab waa iraaf waa jeesi macnihii ka horreeyaa laga jeesana intiqaalna waa ka guurid waxaa lu leeyahay macnihii ka horreeya lama burin inta macnaha la sheega taas agga iska dhig haye mid kale hadda usoo jeeso inta ka soo jeesa tii hore lama burinayo intiqaal haddaad maqasho macnihii horeeto waxaa la horta kaba soota taas waa ka hadalnay u soo jeeso macnahe bila lagu leeyay idraab oo intiqaali miaal ilaa wuxuu yidhi qad aflaxa waxaa liibaanay man qof tazaka isdahiray shirki xumaan macaasi iska dahiray wadakara xusay isma rabbihi rabbigiis magiciisa na xusay oo fasalla tukaday bal kasoo wareegale taas kasoo guur macno kale halkanaata in lagu sheegay maan in la burinayo macni hore la burin maa waa liibaanay qof istahiray oo rabbigiis xusoo tukaday maaha macnaha kala burin maa laakiin ka soo jeesta hadda macno kalea lagu sheega ah, idraaq intiqaaliya la yidhahda war ka soo guur bal taas macno kalea raba hadda in lagaa dhacdhacshe bal iska daaye taas inta ka soo guurteed tufiruuna idinku waxaad dooranaysaan alxayaata nolosha adduunya idhug marka tanu waa maxe idraaq intiqaali macnihii horaa laga soo jeesana meel kala laguu jeedina tiina lama burinaayo tii hore waxay ahayd waa laga jeesanaya laakiin waa la burinay tanna waa laga soo jeesaa lakiin laburinma la burinma labadaas macno goormay faa'iidaydaa bashu waa waxa ka dambeey hadday jumlo yihiin marba haddii jumla ka dambayda waxay leedaha waa itraab laakiin itraabkan muxuu yahay ama waa intiqaali ama waa ibdaali farqiga udhexeeyana waa fahm waa fahm wani shardiga la shardiga koobaad muxuu ahaa ifraad macduufiha macduufkeedu waa inuu mufrad noqdo shardiga labaadna waa an laa taqtarina bilwaaw waa inaan wow la xariirsan wow waa inaysan la xariirsan oo waxay wa bal haddaad tidhaahdo hadee waxa la hahda laba xaraf cadafisma galaana lagu leeyay shardiga saddexaad an tusbaqa biiijaabin hadal muujab waa in laga hormariya waa in hadal muujabu ka horeeya oo muhbata muujab waa muhbat iijaab waa in lagala hormara waxaa lahahdaa qaama zaydunaa istaagay bal camrun camar istaagay idraab markaas waxa mahay waxa weeyaan waxa ka horeeyo macduuf calayhiga kalmaskuuti canhu sidii waxaan la sheeginu lamid yahay haddeer alana qaama zaydun zayd aysan kaataa leeda ka soo jeeso istaagidiisa kana camr kabahan asagana ama haltaamayu istaagin ha camar aa istaagay khalaas waxaa ka dambeeya xukunka usugee oo macduufka ah kii ka horreeyana wax laga camusay ka dhige qaama zayduna istaaga markaas ala ka soo jeeso istaagidiisaas maaba hadda ka hadlayna anagu camruna istaaga khalaas camaray marka istaaga u sugee zaydna iyadoo laga aamusu lamidii lamana buri lamana sugin hmm. waa laga soo jeestay iraabaa la yidhahdaa mufradkaa marka ayay cadfaydaa marka fiiri hadda zayd iyo camar xaa ka dhexeeya raabka bis xukunku kama dhexeeya maxaa yeelay camar waa loo sugay istaaga zaydna waa laga aamusa looma sugo in lagamana anfin marka keliya waxa ka dhacay raabkay wadaajira iyadu aw amrin ama waa in amar ka horay naxw idrib garaac zaydan zayd markaasaa bal kaba soo garaac garaacidiisa iska daa zayd ka soo guur ama garaac maa garaacine hadda kama hadlayno anagu zayde camran camar garaaca la yidhi markaas fiiri waxa weya hadda waxaa la sugay camar inaad garaacdo bis amaa zayd waa laga aamusa hadaad garaacaydo hadaad iska dayhaydo aday kuu taaban ma lagu amrin mana lagaa reebin Ah. kalmaskuuta amni baa laga dhigay ah. waa laga aamusa o nay ama naya ka horreya laa tadrib zaydan zayd ha isku garaacin bal camran camar garaac ah. waxaa la yidhi idrib zaydan bal camran o nahyna ka hor naxw laa tadrib zaydan zayd ha garaacin bal camran camar garaac ama nafya ka horreya naxw maa qaama zaydun zayd ma istaagin bal iskabada inuu istaagay istaagidu maba jirte camrun camara istaagay laa bilistifaami istifhaam waa inaysan ka horrayn istifaam hadday ka horraydo xarf cadaf ma noqon karto falaa yuqaalu lama yidhaahdo adarabta zaydan zayd miyaad garaacday bal camran camar miyaad garaacday carabi maahna luu leeyay haddaba marka fiiri mar maxaa ka horreeyey iijaab marna maxaa ka horreeyey amar marna maxaa ka horreeyey nahyi marna maxaa ka horreeyey nafyi afartaasaa la ogolaaday soomaalia inay ka hormaraan afartaas waa la ogolaaday waxaana la diiday istifaam inay ka hormareen afartaas marka isku mid noqon maayo mucadaf caleyku oh, afartaas macaanihi kala yeelaan labana isku miday noqon labana isku miday noqon marka uu ka horeeyo iijaab iyo marka uu ka horeeyo amar labadaas waa isku mid marka uu ka horeeyo nahyi iyo markuu ka horeeyo nafyina waa isku mid marka istifaam ka horeydana waa baatil oo cadaf saxaba maaha iyo carabi sax iiri marka wuxuu ku yidhi uma in subiqad haddii lagala hor maro bilijaabi naxw qaama zaydunaa istaagay bal camrunaa istaagay aw bilamri ama amar lagala hor maro naxwo idrib zaydan zayd garaac bal camran camar garaac labadaas goor waa isku mid dallad waxay tusay calaa sarfi lxukmi xukunkiioo laga leexiyey canilawali kan hore wa jaclihi jacli lwali awalkiioo laga dhigay fii xukmi lmaskuuti canhu sidii wax laga aamusay marka haddii hadal muujabu ka horeeyo waxay faa'iidaynaydaa xukunki in laga soo leexiyey midka hore macduuf calayhiga oo kan dambe loo soo leexiyey kan horena laga dhigay sidii wax laga aamusay ah, ama zayduna istaagay bal camruna istaagay bal camruna istaagay marka waxay noqona camar istaaga loo sugay zaydna lagamana afin loomana sugin sidii wax laga aamusa laga dhigay amarkiina waa la mid waxaa lagu idhi idrib zaydan garaac bal camran camar garaac marka camar waxaa loo sugay xukunkii waa laga soo leexiyey awelka garaacidii camaraa loo sugay camarna zaydna garaacidiisii waa laga amus ah, lagamana anfin loomana sugin labadaas waa isku mid marka amar ka horeeyo iyo marka iijaab ka horeeyo haddii nafyi iyo nahyi ka horeeyaanna ka war waa in subiqat binahyin aw binafyin dallat calaa takriiri xukmi maa qablaha waxay tustaa xukunka ka horeeya in la sugo wa ihbaati naqiidihi lima bacdaha waxa ka dambeyn xukunka kaas mid khilaafsan loo suulay midka hore xukunka loo sheegay waa la suga xukunka hore oo nafyiga ama nahyiga waa la suga nafyiga ama nahyiga waa la sugaa kan ka dambeeyana waxaa loo sugaa kaas xukunka laga anfiyey mid ka soo horjeeda oo misaal waxaa tidhi nahyiga ka horeeya laa tadrib zaydan saysan garaaci bal markay ka daba timid way iqraarinay garaacidid la-aantii ma burinaydo way raarinayso laa tadrib zaydan zayda garaacin bal inaad garaacdo iska badaa taas ee amran garaac marka haddii nahyi ka horeeyo macduufka xukunkii horay usii suge kan ka dambeeyana xukun ka soo horjeeda usugay oo macduufka hadda camar maxay ku sugtay garaacid garaaciday ku suge marki waana tii laga anfiyey zayd haddii nafyi ka horeyna waa saas oo kale waxa weeyaan xukunka horeeto way iqraarine way sii adkayne kan ka dambeeyana xukunkaas mid ka soo horjeedu suga waxaa tidhi maa qaama zaydun zayd ma istaagin markaasaa le bal inuu istaagay horta warkeed badaa fa sii isbaatina fiiri istaagilaantii inuu istaagay taas warkeed iska daa camrun weeye waxa istaagay camar maxaad u sugtay xukunkii laga anfiyey macduuf caleyga lidkiis oo naqiid ku ah marka marka nafi ka horeeya marka nahyi ka horeeyana waa isku mid marka amar ka horeeya marka ijaab ka horeeyana waa isku mid haddii istifhaam ka horeydana waa baabi waay wa badaha bada had bada alxuruuf saabiqa bacda alxuruufi asaabiqa xuruuftaas la sheegay kadib laakiin ayaa ahaatay wa bacdaha bacda alxuruufi asaabiqa xuruuftaas la sheegay kadib laakiin ayaa ahaatay wa imaa ayaa ahaatay in kusira haddii la hoos dhigo wa jaaa waa yimid huwa imaagii litakyiiri khiyaargelinuu u yimid faxfad xifdii maa fawaaidka dukira lasoo sheegay iyo kaa kala baxsan wa badahaa bacda alxuruufi asaabiqa xuruuftaas soo hormartay kadib laakiin a ahaatay laakiin marka laakiin ayaa ka mida ah xuruufta wa cadafta laakiin oo nuuntu reeban tahay haddii la fadxiyo eh, dee ka mid noqonee waxay iyadu faa'iidaydaa calaa taqriiri xukmi maa qablahaa wa ihbaati naqiidi limaa bacdaha ayadu intaasay faaidayda waxay lamid tahay fiiri bal oo nafyi ama nahyi ka horreeyey intaasoo kale waa bal oo nafyi ama nahyi ka hormaray kaleeto macnay faa'iday jirtay waa kan ka horreeya xukunkeediina waa isbaatine waxa ka dambeeyana naqiiday usugay xukun ka soo horjeeda intaasi loogu talagalay waxay leedahay laa tadrib zaydan zayd ha garaacin laakiin camr laakiin camr garaac laa tadrib zaydan zayd ha garaacin laakiin waxaad garaacdaa camr fiiri marka zayd garaacid la-aanta waa usii suge camaray ku suge laakiin garaacid oo naqiid xukunka kasoo horjeeda laakiin shuruuda ilaa saddex shardi ilaa markay waxadfaydo ifraadu macduufihaa macduufkeedu waa inuu mufrad noqdo ko wa an tusbaqa binafyin ow nahyin nafyi iyo nahyina mid waa in lagala hormaro maa qaama zaydun zayd ma istaagin laakiin camrun camaraa istaagay walaa tadrib zaydan zayd ha garaacin laakiin camran camar garaac marka waa in ama nafyi ka horreeya ama nahyi ka horreeya ko tan labaadna waxaa la rabaa inuu mufrad yahay macduuf macduufka inuu mufrad yahay nafyi nahyin mid waa in ka horreya shardiga saddexaad waa inaan wow gelin walaakin waa inaan la dhihin hadii walaakin la yidhaha wowda xarf cadaf tan tobnaad ima wey wa ima ima wey imaa bikasri hams haddii haddee waxa weeyaan hamsadu hoos dhigan wey marka xarf cadafka ama haddii la yidhahdo waa xarf oo macna shardi wato wey takhyiirayna faa'ideedaa waxa weeyaan imaada waxay la mid tahay waxa weeyaan owdii la macnata inti owda aad ku soo martay unbaad marsiinay bis khalaas imaadu waxay la mid tahay waxa weeyaan owdi xagga macaanida inay xarfucadab tahayna khilaaf badana ka jira marka owdi ku laabo macaanideeda daa rabto in kusina haddii lahoos dhigo weeye wa jaaa waa yimid huwa imaaqu litakyiiri khiyaargelin u yimid khiyaargelin khiyaargelinay faa'ideeda macnahaas asago iskaga gaabsada laakiin owdi ay lamid ta khiyaargelinay u timaadaa oo waxaa leedahay tasawaj guurso ima hita waa inoqtaa ibaaxana waa noqotaa yaargelin keliya maane tacalam baro ima fian wa ima nawan hadday bacda dalab noqoto waa saas hadday bacda waxa weya kabar dhacdana waa inti aad awda ku soo martay intaad awda ku soo martay wey bacda dalab haday dhacdo bacda kabarna waa sidii o kale faxfad xifdi maa cilmiga dukira lasoo sheegay yuu kaa kala baxsan wa axrufu alcadfi wa axrufu alwaaw lilistinaaf axrufu mubtada marfuuqan bilibtidaa'i wa calaamatu rafci damatun daahiratu fi akhirih axrufu mudaaf alcadfi mudaaf ilay majruur wa calaamatu jari kasratun daahiratun fi akhirihi jamiican xaalun min alaxrufi mubtadaha wax laga xaalaynaya siiba weyhiya qaba siiba weyhi aa qaba jamiican tanad mujtamicaatin oo mushtaqaha lagu awilaya ilaa xaaladu waa inay mushtaq noqoteen جميعا حال من الأحرف منصوب علامة نصب فتحة ظاهرة في آخره عشرة خبر المبتدا مرفوع بالمبتدا وعلامة رفع ضمة مقدرة على آخره منع من ظهور اشتغال المحل bisukuuni darbi wljumlau mubtada wakhabar la maxala laha min alcraab lanna mustanafa maxsuuratun sifatu cashara wa sifatu marfuuc marfuucu calaamatu rafci damatu daahiratu fi akhirih maxsuuratun sifatu haaniyatu lilcashara wa sifatu marfuuc marfuucu calaamatu rafci damatu daahiratu fi akhirih mushtahiratu sifatu haaliثatu lilcashara wa sifatu marfuuc marfuucu calaamatu rafci damatu muqadaratu cala akhiri manac min duhuuriha ishtigaalu maxali bisukuuni rawi alwaawu bedelun min alcashara wabadlu marfuuc marfuu wabadlu bacdi min alkuli wabadlu marfuuci marfuu dhe alwaaw badlu min alcashara wabadl bacdi min alkuli wabadlu marfuuci marfuuc wacalaamatu rafci damatu daahiratu fi akhiri laakiin waxaa la yidhi badlulbacdiga shardi waxa ah damiir inuu la socdo oo mubdlminhuga u laabana laakiin mar walba maaha waa goorma waa markii mubdlminhuga bacdigaas maaha intiisa kale aan la sheegayn laakiin haddii la wada sheegayo mubdlminhugiiba haddii lasoo dhammays rabo damiir uma baahno alkalimatu waxaad leedahay ism weye ficlu weye xarfun weye uma bahni waxa weeyaan hadeer tobankiiba halkaan raba in lagu sheego waa lasoo dhamaystiri raba alkalimatu kelimadii alaaatu waa saddex ismu weye ka bedel alkalimatu kelimadii alaaatu aqsaam weye ismu weye ismuntalka laga bedela alaaada laga bedela soo maaha damiir uma baahno alaaatun minhaa dhihi mayno uma baahno maxaa yeele saddexdiiba halkaa la raba in lagu sheego alkalimatu alaaatun waa saddex ismu weeye wa ficlun wa xarfun uma baahnin marka hadda casharadii bay halkaan ku tirayna marka markaasoo kale damiir looma baahna alwaaw badlu min cashara wabadl bacdi min alkuli wabadlu marfuuc marfuucu wacalaamatu rafci damatun daahiratu fi akhirih wlwaaw xarfu cadfin alfaau macduufun cala alwaawi wlmacduufu cala marfuuc marfuucu wacalaamatu rafci damatu daahiratu fi akhirih uma alwaaw xarf caطfin uma macduufu cala alwaaw wlmacduufu cala marfuuc marfuuc wacalaamatu rafci damatu muqadaraة cala akhiri manaca min duhuri ashtaha maxali bxarakati اxikaaya lilmahri jaaru wamajruurun mutacaliqun bimaxduufin wujuuban taqdiru kaa'inan xaalun min uma wlaalwaaw xarfu cadfin laa macduufun cala alwaawi wlmacduufu cala marfuuci marfuuc wa calaamatu rafci damatun muqadaratun cala akhiri manca min dura ishtiqaal maxali bisukuuni xikaaya wa xataa alwaaw xarfu cadfin xataa macduufun cala alwaawi wlmacduufu cala marfuuci marfuuc wa calaamatu rafci damatun muqadaratun cala akhiri manca min dura ishtiqaal maxali بسكون الحكاية ثم حرف عطف بمعنى الواو أو معطوف على الواو والمعطوف على المرفوع مرفوع وعلامة رفع ضمة مقدرة على آخر منع من ظهر اشتغال محلي بسكون الحكاية وأم الواو حرف عطف أم معطوف على الواو والمعطوف على المرفوع مرفوع وعلامة رفع ضمة مقدرة على آخر منع من ظهر اشتغال محلي بسكون الحكاية وبل الواو حرف عطف بل معطوف على الواو والمعطوف على المرفوع مرفوع وعلامة رفع ضمة مقدرة على آخر منع من ظهر اشتغال محلي بسكون الحكاية وبعد الواو لبسنا بعد ظرف مكان منصوب على ظرفية المكانية وعلامة نصب فتحة ظاهرة في آخر وظرف متعلق بخبر متقدم محذوف وجوبا تقديره كائنان كائنان إلا مبتدها مصنعه كائنان وإنا نرهنا بعد مضافها مضاف إليه مبني على السكون في محل الجرير لكن مبتدا مؤخر مرفوع بالابتداء وعلامة رفع ضمة مقدرة على آخر منع من دور اشتغال المحل بسكون الحكاية وإما الواو حرف عطف إما معطوف على لكن والمعطوف على المرفوع المرفوع وعلامة رفع ضمة مقدرة على آخر منع من دون اشتغال محل بسكون الحكاية والجملة من المبتدا المتأخر وقبله المتقدم لا محل لها من الإعراب لأنها مستأنفة إن حرف شرط كسر فعل ماض مغير صيغة مبني على فتحة مقدرة على آخر منع من دون اشتغال محل بسكون الضرب في محل جزم بإن فعل شرط وجواب شرط محذوف تقديره إن كسر yakun xarfa cafi wajumlatu shardi wajawaabi laa maxala laha min alcraabi lnaha mustanafa waja alwaw listinafi ja ficlu maadi mabniin cala alfatxi laa maxala lahu min alcraab faacilu damiru mustatiru jawaasa taqdiru wa calaa ima litakhyiiri jaaru wa majruuru mutacaliqu bija هرتا والجملة من الفعل وفاعل لا محل لها من الإعراب لأنها مستأنفة فاحفظ ألف أو فألف فصيحة لأنها بصحت عن جواب شرط مقدر تقديره إذا عرفت ما ذكرت لك وأردت إتخان العلوم فأقول لك احفظ احفظ فعل امر مبني على سكون الله محل الله من الاعراب وفاعل الضمير مستتر وجوبا تقديره انت والجمله من الفعل والفاعل في محل نصب مقول قول ما اسم موصول بمعنى الذي مفعول به مبني على سكون في محل نصب ذكر فعل ماض مغير صيغه مبني على فتحه مقدره على غير منع من دور اشتغال محل بسكون الروي والنائب الفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره ويعود على ما والجمله من الفعل والنائب الفاعل لا محل لها من الاعراب لأنها صلة الموصول والعائد إلى الموصول الضمير الذي هو النائب فاعل ذكر والله سبحانه وتعالى أعلم sal اllahu alى nabiyina mxamed